bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin wcaطfu اlbayaani whuwa taabicu muwadixu aw mukhasisu jaamidu gayru muawali ilى aakhirihi waxaan ku dhex jirnay hadirtan tawaabicdii waxaan ka soo baxnay nactigii mancuudkii oo hal baab a baabka labaad towkiidka iyo alfaadiisii oo labadii qeyb wuxuu u qeybsamo midka saddexaad atawaabicu khamsatun annactu watowkiidu cadfu lbayaani wa huwa cadfu lbayaan waxa weeyaan taabicun mid wax raacsan maa qablahu fii icraabihi muwadixun haddana caddaynaayo oo macnan fii matbuucihi aw mukhasisun in kaana matbuucu nakiratan jaamidun haddana angegan hayru muawalin jaamidna aan lagu ta'wiilinaynin tacriifkiisi weeyaan marka tacriifkaas hadda tafsiir badan uba baahna musanifkaa noo cadaynaya markaasuu yihi hada albaabu thaalithu min abwaabi atawaabici weeyaan haadaa midkan albaabu thaalithu weeyaan oo min abwaabi atawaabici ka midi waalcadfu fi lugati waxaa la yihahdaa alrujuucu ila ashayi bacda alinsiraafi canhu alrujuucu ila shayi shaygoo loo laabtaa la yidhaahdaa bacda alinsiraafi canhu markii laga gadoomo kadib macnaha waxaa weeyaan cadfiga waxaa weeyaan wixii oo aad ka tagtood usoo laabatid baa la yidhaahda wa fi listilaaxi haddii istilaaxa oo naxwiyiinta ane darbaani weya cadfigii cadfu nasaqin wa sayaati wa cadfu bayaanin walkalaamu laana fiih labadaasuu u qeybsamaa cadfu nasaq oo imaan doono iyo cadfulbayaan oo hadda laga hadli doono markaasuu uri wa qowli aan iri aniga matnigii taabicun jinsun weeyaan yashmalu tawaabic alkhamsata shantii tawaabic waa soo wadagalayaan wa qowlii muwadixun aw mukhasisun aan irine mukhrijun lita'kiid ta'kiidka waxa weeyaan alalfaad almuakida laa tuwadixu macnan fi lmatbuuc walaa tukhasisu ka jaaa zaydu nafsuhu takiidkii waay ayib walicadfi nasq baa baxayo ka jaaa zaydun wa camrun oo hadda camruntaan oo cadfu nasaqa ah ma cadaynayso macnan fi zayd shaqa kuma laha laba kelima oo mustaqil ah waay walilbadelina way bixinaysaa ka qowlika akaltu rakiifaan cunay thuluthahu aad tiriye thuluthkaas muwadix lirakiif ma aha walaa mukhasisna ma aha laakin waxawaay juzun min alawal eh, wa qowlii jaamidun aan irina mukhrijun linacti nactiga waxaan soo niri mushtaq wa ama muawal bilmushtaq wa fa inahu nactigii wain kaana muwadixan haba ahaado macna fii matbuucihi fii naxwi qowlika jaaa zaydun ataajiru wa mukhasisan ba ha ahaado fii naxwi jaaanii rajulu taajirun laakinahu nactigii mushtaqun weeyaan marka nactigii iyo cadfu bayaankii waxay ku kala tegayaan axaduhumaa mushtaqu wathani jaamid wa qowlii gayru muawalin aan irine mukhrijun wuxuu bixinaa limaa waqaca wixii dhacay oo min annucuuti ajaamidan xaaluu yahay naxu marartu bizaydinan maray haadaa midkaana wa biqaacinaan maray carfajin ee adag hadda haadaadii zaydin waa mancuut haadaana waxa weeye annacti haadaadi waa jaamid laakinaha muawala bilmushtaqa waxay la macno tahay maratu bizaydin almushaari ilayh wa biqaacin carfajne waxay la macno tahay sida noo imaa doonto bimacnaa khashin fa inahu midkaas fii ta'wiili اmushtaqi buu qabaa alaa taraa miyaadan arkayn ana almacnaa maratu bizaydin aan soo maray almushaari ilayh haadaadi waxay qabtaa almushaari ilayhi bimacnaa isma mafcuulay macno qabtaa wa carfajinna waxaa leedah biqaacin khashinin carfaj macnaheeda khashininti waa khashininna waxa wey ism faacil wa marka intaas tacriifkii iyo ixtiraazaadkiisi weeyaan inta waxaa kugu imaanaya haddana axkaamtiisi fa yuwaafiqu matbuucahu marka fa yuwaafiqu cadfu bayaankii wuxuu waafaqaa matbuucahu buu waafaqa macnaha waxa weeyaan sidii nactigii mancuudkiisa u waafaqayay macnaha fi اtacriifi fi اlcraabi fi اtadkiiri fi اtaأniihi intaasoo dhamaa loo jeeda acnii waxaan u jeedaa buuri bihada ana cadfa albayaani likownihi mufiidan uu yahay mid faa'iidaynaa faa'iidata nacti oo min iidaaxi matbuucihi midka asiga uu raacayo u cadaynaya io wa takhsiisihi yalzamuhu waxaa laasimayo yalzamu minhu oo kale aheed min muwaafaqati اlmatbuuci midka uu raaca inuu ka waafaqo fi tankiiri uu ka waafaqo nakiraynta oo cadfulbayaanka hadduu matbuuciisa uu yahay kan horo haddii uu nakiro yahay kan dambana waa nakiro wاtadkiiri kan hore hadduu mudakar yahay midka dambana waa mudakar wاlifraadi io wa furuucihina haddii tadkiir liyidhi furuucdeeda waa taaniith ifraad diliila tathniya i jamc tankiir haddii lihi tacriif marka yalzamuhu waxaa u laazimayo min muwaafaqati اlmatbuuci matbuuca inuu raaco maa yalzamu min anacti nactiga wixii u laazimayo oo annahu yatbacu matbuucahu fi arbacati min cashara yaa imaanaysa buuri mithaalkiisii marka waxaa weeyaan ka aqsama billaahi abuu xafsin cumaru wa haadaa khaatamun xadiidun ayib markaasuu wuxuu yidhi mithaalkii waxaa ka mid a aqsama billaahi waxaa ku dhaartay abuu xafsin ayaa ku dhaartay cumaru ahaa cadfulbayaanka iyo bedelka inaad laqbada ku kala garatid aa la rabaa haddii aan idhaahdo haddiirtaan cadfulbayaan aan u laqbayno waxaad leedahay aqsama bilaahi waxaa ku dhaartay ilaahay abuu xafsinaa ku dhaartay cumaru ahaa cadfubayaan bayaan waay bedel hadday noqotane falwalu kalmaskuuti canhu aqsama bilaahi waxaa ku dhaartay abuu xafsinaa dhaartay cumar waa dhaartay adoo abuu xafsin sheeginay lama tooba yidhi aqsama bilaahi cumar waa dhaartay aduu yidhah lama tahay marka cumar bnu alkhadaab kunyadiisa abuu xafsin wa dad badana waxay u haystaan abuu xafsin inay tahay kunyo oo gabadhiisii oo xafsa eedoo zawjatu rasuul sal allahu alayh wasalam a ah in loogu magac daray ay dad u haystaan gabadhiisaas xafsa la yidhaahda xafsinna waxaa weye way ka duwan tahay xafsa abuu xafsin bimacnaa waxa weeyaan hayru abuu xafsata ninkii gabadhiisa xafsa la yidhaha abuu xafsa a laleeyahay laakiin abuu xafsin waa magac kaloo ka duwan walacalahu ismu min asmaaءi اlasad ayb marka aqsama billaahi waxaa ku dhaartay abuu xafsinaa dhaarto ilaahay ku dhaartay cumaru ahaa yaad leedahay marka fiiri cumaru waa cadfu bayaan matbuuciisana abuu xafsin waaye labadooda calan bay isla yihiin liannahu abuu xafsin kunyada iyo laqabka iyo calamkaba kulligeed waxay ka wada mid yihiin eh, juz min alcalam waay cumaru marka waa taabici abuu xafsina waa matbuuci craabtay iska raaceen abuudi waa godan tahay bilwaaw liannahu min alasmaaءi alkhamsa cumaruna waa godan yahay bidam uu ku godan yahay waa iska raaceen abuu waa mufrad mudakara cumaruna sidaas oo kale weeyaan wahaakada baqiyat alanwaac intoo dhan waa isla wada leeyihin wa haadaa midkan khaatamun weeyaan xadiidun ah waa markii aad bayaan ka dhigtid haddaad bedelka dhigaysid wa haadaa khaatamun waa xadiidun weeyaan aduu khaatamkii aan ku dhawaaqin ay la mid tahay marka labadaas miithaaluu ku siiyey markaasuu shaarix wuxuu ihi ashartu bilmithaalayni waxaan ku miithaaliyey ilaa maa tadamanahu lxaddu xadka wuxuu asiga dibnistay oo min kownihi cadfu bayaanka ahaanshadiisa oo muwadixan uu yahay mid cadaynaya lilmacaarifi shayga macrifada u cadaynaya wa mukhasisan linakiraati wاlmuraadu biabi xafsinna waxaa lagala jeedaa cumar bn khadaab radia allahu canhu markii la yidhahdo aqsama bilaahi abuu xafsin ninkii yaqaana abuu xafs inuu cumar yahay u yaqaana cumar markii lagu sii daray aad baad usii cadaysay idaaxi saas waa muwadixa saas waay shay oo hadiin la keenin la garan lahay haddii lagu darana wax badan laga faa'iidaysa lahay unbaa la yidhahdaa marka cumarta dambe waxay faa'iidaysay masiid min atawdiix walow lam yudkar lakaana cumar macruufa biqowlihi aqsama billahi abu xabsin ayib walaka waxaad leedahay fii naxwi khaatamun xadiidun halaathatu awjuh inaad leedahay aljaru biاlidaafati in lagu jaro calaa macnaa min hadda mithaalkii baa wax kale naga qaatay musanifka khaatamun xadiidun ou yiri yaa baab uuba ka dhigaybo marka haddii khaatamu xadiidin la yidhaahdo khaatamun xadiidun saddex macnaad leedahay aljaru bilidaafati calaa macnaa min oy noqoto haadaa midkan khaatamu xadiidin khaatamun min xadiidin waana soo dhaaftay idaafada yaa nagu soo dhaaftay inay bimacnaa min ku imaan karto ida kaana almudaafu ileyh jinsan lmudaaf yaa nagu soo martay wاnnasbu cala tamyiizi in lagu nasbiyo tiraa haadaa khaatamun weeyaan xadiidan xaal uu yahay in la yidhaahdana waa bannaan tahay walow saaxibulxaalka laga rabo inuu macrifo ahaado laakiin mima qiila min alawjuhwa wa qiila maya haddii la yidhaahdo haadaa khaatamun xadiida min xadiidin tamyiiz waa kaas annasbu calى tamyiiz hada khaatamun weeyaan xadiida min xadiid yani tafsiir lidaati waa xadiid khaatamkuu kuu fasira wuxuu ka samaysan yahay wa qiila calى alxaal qolaa waxay leeyihin hada khaatamun weeyaan xadiidan xaal uu yahay waana qowl daciif wاlitbaacu baa ku banaan ou yidhaahda hada khaatamun khaatamkoo xadiidun in la yidhaahdo oo la sifeeyo ama la yidhahdo haadaa khaatamun weeyaan xadiidun ah ama la yidhaahdo haadaa khaatamun weeyaan xadiidun weeyaan itbaaciya wuxuu yahay in laga bayaaniyo in laga bedelo labadaasa itbaaca ku imaanay laakiin sifo ma aha ayb faman kharaja nasba cala tamyiiz ninkii yidhi haadaa khaatamun xadiida min xadiidin qaala wuxuu iri ina ataabica cadfu bayaan ninkii yidhaahdo xadiidan markii la nasbinaya tamyiiza lagu nasbinayaa markii la raacsiinayana wuxuu leeyay cadfu bayaanay noqonaysaa labadaas waa iswataan waman kharajahu cala alxaali ninkii yidhi haadaa khaatamun weyan xadiidan xaal u yahay qaala wuxuu uri inahu sifatun markii la raacsiinayana sifanimaa looga dhigayo khaatam khaatamkoos xadiidun aad leeyahay walawalu awlaa midka horaa fiican oo haddii la nasbinayo timizi lagu nasbiyo haddii itbaac la siinayana cadfu bayaan laga dhigo liannahu jaamidun weeyaan jumuudan angegid maxdan cad falaa yaxsunu kownuhu asiga ahaanshidiisa ma wanaagsano xaalan oo u ahaado walaa sifatan in la yidhah haadaa khaatamun khaatamko xadiidun in la yidhaahdo ama haadaa khaatamun wa xadiidan xaal uu yahay in la yidhaahdo labadaas waa ugu daciifsan tahay ima anasbu cala atamyiiz wa ima alitbaacu alrafcu calaa anahu cadfu bayaan aw maxaa la yidhaahdaa maxaan ku idhaahdaa badeliya wa manaca kathiiru wuxuu reebay dad badan oo min anaxwiyiina kamide eh, kowna cadfi bayaani cadfilbayaanka ahaanshadiisoo nakiratan ou noqdo taabican linakira inuu cadfu bayaan nakiro noqdo matbuuciisana nakiro ou noqdo wasaxiixu ljawaazu sida saxiixan waa banaan tahay waqad khurija calaa daalika midkaas waxaa lagu fasiray qowluhu tacaala wayusqaa waxaa la waraabin doonaa min maain biyo سديد carun ah bayaan laga dhiga sadiidki sadiidki waa nakiro oo taabica matbuuciisina maa in waa nakiro kale sidaasaa la yidhi walow la bedeli karo wayusqaa min maa inaa laga waraabiya sadiidinaa laga waraabiya waa la dhihi karaa bedelki wa qaala alfarisiyu wuxuu iri imaamkaas fii qowlihi tacaala aw kafaaratun acaamu miskiin aw kafaaratun طacaamu masaakiin yajuusu waxaa bannaan buu iri farisi fii طacaamun waxaa ku bannaan an yakuuna bayaanan inuu ahaado wa an yakuuna bedelan haddii bayaan laga dhigo aw kafaaratuna korkiisa ah طacaamu masaakiina ah bayaankii wa bedel haddii la yidhahdo aw kafaaratuna korkiisa طacaamu masaakiina korkiisa ah bedelka wuxuu noqonaa almubdelu minhu kalmaskuuti canhu wa yucrabu waxaa la craaba cadfu bayaankii badela kulin min kulin in lam yamtanic hadduusan reebtoomin ixlaaluhu cadfu bayaankii in ixlaaluhu in la dejiyo midka labaad maxal alawali inta qaacida uu kugu tilmaamaa oo labadan baab siday iskugu soo dhexgeli ogyihiin you kuu sheegaa musanifka markaasu wuxuu leeyahay cadfu eh, albayaan kulu maa saluxa an yucraba cadfa bayaanin saluxa an yucraba bedelan waa qaacido weeyaan walidaalika ibnu maalik wasaalixan libadeliyatin yura ori cadfu bayaan oo dhan waxaa loo arkaa inuu bedelnimo saalix u yahay ila fi masala wa qiila fi mas'alatayn wa qiila fi halaathi masaa'il marka cadfu bayaanka iyo bedelka si isku dhexgalayaan waa aaday u adag tahay markaasuu iri wa yucrabu cadfu bayaankii waxaa la ecraabaa badala kulin min kulin kuli kuli laga bedelay in lam yamtanic hadduusan reebtoomin ixlaaluhu midka labaad in la dejiye maxal awali ka qowlihi oo kale weeyaanoo ana bnu taariki albakriyi bishrin calayhi طayru tarqubuhu wuquuca marka wuxuu leeyahay wa yucrabu waxaa la ecraabaa badela kulin ana bnu taariki albakriyi bishrin labadii mas'alo mideedu soo hormari ana bnu taariki اlbakriyi ninkii bakriga lalahay midka ka ahaysiinay wiilkiisaan ahay bishrin ahaa bishrintaas cadfu bayaan in la ecraabaa bannaan laakiin badda lama ecraabi karo waa labada mas'aloy ku kala tegsan yihiin liannahu waxaa lagu leeyahay haddii bishrin badda la ecraabi lahay waxay noqon lahayd liana albadala calaa niyati tikraari اlcaamili oo bishrigan hadda bakri baa laga bedeli lahay marka hadday bishrigii bedelka ay ka bedel ahaan lahayd waxaa ka laasimi lahay inay ansixi karto ina bishrinta inta la qaado booska bakri la dejin karo oo la dhihi karo ana bnu taariki bishrin in la dhihi karo taasna mumtanic waay lianna waxaa ka laasimayso mudaafkii inay al ku jirto ataariki ah اسم al ayna ku jirina loo idaafeyo bishrin ah taasna mamnuuc baabulidaafan kusoo marnay liannahu masaa-isha la ogol yahay an yakuuna almudaafu muxalan bilalifi wallaam waa shan mas'alo oo min beyniha an yakuuna almudaafu wasfan inuu yahay mudaafu ilayhigana al inuu wato hadda ataariki mudaaf albakri mudaafu ilayhi waa la ogol yahay liannahu maadaama ay albakri mudaafulayga al ku jirto kan horena wasfi ou yahay yaa banaanaata in laysku idaafeeyo laakiin haddii bakrigii booskeeda la geeyo bishrin la geeyo min idaafati ismin fiihi alif walaam ilaa ismin laysa fiihi alif walaam wadalika mumtanic marka bishrin bayaana laga dhigaa bedel lagama dhigi laha ma banaano iyo wa qowlihi yaa akhaweynaa cabda shamsin wa nawfala ou yihi ninkii shaacirka ahay yaa akhaweynaa labadayna walaalow cabda shamsin wa nawfalan ahaayeenow cabda shamsin wa nawfal bayaana la craabi karaa bedel lama craabi karo liannahu haddii bedel waa la yidhaahdo in labadan cabdi shamsin wa nawfalin booska akhaweyna ay geli karaana la raba hadday booskaas ay geli karaan macnihi waxay noqon laheed in la yidhaahda ayaa cabda shamsin wa nawfala in la yidhaahdo marka ayaa cabda shamsin waaba la dhihi karaa oo waxay noqonaysaa isim mudaaf a ah, mansuub bilfatxa laakiin nawfal ma banaano wa nawfalan in la yidhaahdo liannahu cadfiga isimka mactuufka ah calaa ismin munaadan mujarada min alif walaam waxaa loola dhaqmaa sidii isim munaada mustaqil ah wajcal eh, wajcal eh, eh, mustaqalan maxay ahayd wajcal ka mustaqilin badalan mustaqilin nasaqan wa badala ma ahayd ibnu maalik midaysin waxa weeyaan isimka haddii cadfu nasaq uu yahay oo mid kale lagu cadfo midka dambe waxaa loola dhaqmayaa inuu yahay isim munaada oo mustaqil ah marka nowfalan haddii hadda loola dhaqmi lahay ayaa la geli lahay ayaa nowfalu ou noqon lahay isim mufrad oo calam ah mabnii cala dam fi maxali nasbin marka waxaa laleeyahay cabda shamsin ayaa akhaweynaa ah labadeenna walaalow cabdi shamsin iyo wa nowfalan ahaayeenow cadf bayaana laga dhigaa bedel lagama dhigi karo haddii bedel laga dhigo waxay noqon lahayd in cabdi shamsin wa nowfalan booska akhaweynaa ah, la keeni karo haddii booska akhaweyna la keenane cabdishamsin sideeday ahaanay laakiin nawfalan ma noqon karto wa nawfalu ay noqon lahayd liannahu waa cadfu nasaq oo mujarad min alwa idaafa ah yucaamalu bimucaamalati munaadan mustaqil haddii nawfal munaada mustaqil loola dhaqmane mufrad calam ou noqon lahay marka in la godo ma nasbismi karo saasaa loo jeeda marka faahfaahinta waa kana kulu ismin ism dhammaantiisa saxa alxukmu calayhi in lagu xukumo ay ansaxday biannahu cadfu bayaan inuu yahay mufiidun liliidaaxi cadayn faa'iideyna aw itakhsiis saxa waxaa ansaxay an yuxkama calayhi in lagu xukumo biannahu badelu kulin min kulin inuu yahay mufiidun faa'iideynay litaqriiri macna alkalaami wa tawkiidihi macnaha horo in la sugo oo la adkeey waa likownihi cadfu bayaanka ahaa bedelka ahaanshidiisu calaa niyati tikraari caamil u qaba wastathnaa bacduhum qaarkood wuxuu kasoo reebay min daalika mas'alatan wa bacduhum mas'alatayni wa bacduhum akhara min daalika wa yajmacu ljamiica dhammaantood waxaa kulminaya qowlii in lam yamtanic xilaaluhu maxal awl aan soo iri matniga waqad dakartu lidaalika mithaalayni yaan u sheegay axaduhumaa qowlu shaaciri ana bnu taariki اlbakriyi bishrin calayhi طayru tarqubuhu wuquuca ana bnu taariki اlbakriyi ninkii bakriga ahay midka ka yeelay wiilkiisaan ahay bishrin ahaa calayhi طayru inay ay shimirta ku degayso tarqubuhu xaal ay ilaalinayso wuquucan inay kusoo dhacdo yacni ninkii markaan jilciyey oo sida meydkii oo kale aan ka dhigay shimbirtii oo dhan baa kusoo afkiisa kusoo degayso waxay sugaysaa nafta intuu ka baxa siday shimbirta u cunto ninka saas ka yeelay wiilkiisaan ahay aniga marka waataan hor u soo sheegno waxaan idhiyay cadfu bayaanka ma qabo calaa niyati tikraari alcaamili ma qabo oo bishrintaas bakri baa lagayaa laga bayaaninaa ayadoon booskeedina ayn degi karin laakiin bedel waa haddaan idhahdo waxaa ka laasimi lahay in albadelu calaa niyati tikraari alcaamili oo marka in ataarikidi loo idaafay kara bishri sidii bakriga loogu idaafay marka taariki oo mudaafo al ay ku jirto mid oo mudaafu ilayh al ay ku jirno bishrin looma idaafay karo sidaasay marka bedelku noqon karin bikhilaafi albayaan waxaas looma shardiyo sidaas weeyaan w thaani qowl aakhari waayo qowl alaakhiri qowl alaakhari dheh ayaa akhaweyna cabdi shamsi wa nawfala uciidukumaa billaahi an tuxdiثaa xarba ayaa akhaweynaa labadayna walaalow cabda shamsin wa nawfalan ahaayeenow uciidukumaa billaahi ilaahay waxaan idinku magangelinayaa an tuxdiثaa xarbaa dagaal inaad nagu soo dirisiisaan yani dagaal ha nagu keenina markaasuu iri musanifkaa noo fasiraya wuxuu iri waataan hore u niriyey cabda shamsin wa nawfalin bayaana la karaa bedel lama craabi karo waxaan bedel loo craabi karin liana albadel calaa niya tikraari caamili oo marka ayaa in la soo celi karo akhaweynaada caamilkeeda ayaadi waa ayaa cabda shamsin wa nawfalan lama dhihi karo cabda shamsin ayaadi waa la geli karaa walaakin wa nawfalan lama dhihi karo liannahu taabic lmunaadaa waxaan ku soo marnay haddii cadaf ou yahay taabic lmunaada oo al iyo idaafaba aan wadanin waxaa loola dhaqmayaa sidii munaada mustaqil ah nawfal marka isim mufrad calam nin magacii sayd iyo cali oo kale waay nin magaciisa waay marka nin magaciisa haddii uu yahay waxaan ansaxaynin baa lagu leeyahay inuu marka yaa nawfalan in la yidhaahdo waxay noqonay mufrad calam ah oo markaa la icraabay mufradka calamka hadduu yahayne waa munaada yaa ibraahiimu yaa yuusufu aa ya leeyahay saana musanifka noo sii cadayn wxuu ri في البيت الأول lbeyt اlawali ana qowlahu bishrin ou yidhi cadfu bayaanin wa cala lbakri baa laga bayaaniyey walaa yajuusu ma banaana an yakuuna badala minhu inuu ka ahaado liana albadala fii niyati ixlaalihi badelka dambo dejinteeda niyadeedu qabaa maxal awal la dejiyo walaa yajuusu ma banaano an yuqaala in la yidhaahdo ana bnu taariki bishrin in la ma banaano liannahu laa yudaafu lama idaafeeyo maa fi lalif walaam alif ilaam waxay ku jiraan naxwu taariki oo kale weeyaan ilaa limaa fi lalif walaam wixii alif ilaam ay wataan mooye naxw albakri waa loo idaafay karaa walaa yuqaalu lama yidhaahdo addaaribu zaydin lama yidhaahdo oo al addaarib oo al ku jirto iyo zaydoon al ku jirin layskuma idaafayn karo katama kamaa taqadama sharxu fi baabi alidaafati wa bayaanu dalika fi lbeyt الthaanي ana qowlahu cabda shamsi wa nawfalan cadfu bayaanin waa calaa qowlihi bay bayaan u tahay akhaweynaa uu yidhi walaa yajuusu ma banaana an yakuuna bedelan inuu ahaado liannahu xiinaidin fii taqdiiri ixlaalihi bedelkii in la deji kala taqdiirkoodu qabaa maxal awali fakaannaka waaba adigoo qulta tiriyey ayaa cabda shamsin wa nawfalan aduu yihay lamid tahay wadaalika laa yajuusu ma banaano lianna almunaadaa idaa cuطifa calayhi ismun haddii lagu cadfo mujaradu min min alأlif walaami oo hadda nawfalkii weeyaane wajaba an yucطaa in la siiyaa waajibe maa yastaxiqu wuxuu mutaysan lahay low kaana munaadan haddii uu yahay wa nawfalanne low kaana munaadan hadduu ahaan lahay laqiila fiihi waxaa la dhihi laha yaa nawfalu bidami laa yaa nawfalan lama dhihi kari lahayn binasbi falidaalika kaana يجب waxaa waajibi lahay haddii bedel ecraabi lahay أن yuqaala hunaa in la yidhaahdo ayaa akhaweynaa cabda shamsin wa nawfalu ala dhihi lahaa laakiin wa nawfalan markii la yidhi cadfu bayaan keli ah ayaa cayntoobay waa masaa-isha yaryar oy ku kala tageen bedelka iyo cadfu bayaanka wa cadfu nasaqi bilwaawi markaas waxa weeyaan tawaabicdii aan ku jirnay khamsatun atawaabicu khamsatun annactu wاtawkiidu wa cadfu bayaanin wa cadfu nasaqi cadfu nasaqne bilwaawi buu ahaaday intana wuxuu galaa min aطwali abwaabi atawaabici cadfu nasq nasq waa xariirin cadfu nasq waxaa la yidhaahdaa huwa taabicu aladii baynahu wa bayna matbuucihi axad اlxuruuf اlcashara kaasaa waxaa la yidhaahdaa cadfu nasq yani markii awrta la xariirinaya xaraga yaroo mar labada riti markii laisku xariiriyo u dhexeeya nasq la yidhahda hadda haddaa tiraa jaaa zaydun wa camrun zayd iyo camar waxaa isku xariiriya waawdaas waay taasaa lagala jeedaa maanta markaasuu wuxuu iri alraabicu min atawaabici cadfu nasqi waqad madaa tafsiiru اlcadfi alrujuucu ila shay bacda alinsiraafi canhu aan ku soo dhaafnay fa ama annasaqu fa huwa taabicu mid wax raaca waay almutawasitu ou dhexdhexaadisto baynahu wa bayna matbuucihi taabica iyo matbuuciisa axadu xuruufi اlcadfi cadfiga xuruufteeda mid kamida u dhexeeya alaatii dikruhaa walam axudahu matniga markan joogay ma xadaynin bixaddin oo cadfu nasqi matniga kuma aan xadaynin waa liwuduuxihi calىa ananii fasartuhu waxaan ku fasray biqowlii bilwaawi bilwaawi aan iriyey yaa iga deeqday inan iraahdo ataabicu اlmutawasitu beynahu beyna matbuuci axad اlxuruufi اlcashara inan iraahdo fa ina macnaahu waxa weeyaan markin idhahd cadfu nasqi bilwaawi ana cadfa nasqi huwa alcadfu bilwaawi io wاlfaa'i wa akhawaatihima واctaradtu bacda dalika bacda dikri kula xarfin bitafsiiri macnaahu wاctaradtu macnaha waxaan aan dhex dhigay bacda dikrii xarafka bacda dikrii sheegitaankayga kadib kula xarfin aan sheegay bitafsiiri macnaahu baan aan kala dhex dhigay xuruufta iskuma wada xijirin cadfu nasqa bilwaawi markaasuu yihi waawdu waxay keentaa walfa fadi waxay keentaa xuruuftii iskuma wada daba qabanin laakiin xaraf iyo xarafka kale dhexdooda waxaan dhex dhigay xaraf kasta macnihiisa waxyaalaha oo musanifka oo hadda lagu haystay kamid tahay xuruufuljar markaan soo maraynay ma tafsiirinin walidaalika waxaan idhi maadaama musanifka uu ka aamusay annagana waan ka aamusayna markuu xuruuful cadfi yimid tafsiirkoodu raacsiiyey wahaakada shanu kuli bashar hal dariiqa ma wada raacin xuruuftii qaarkoodna waa fasiri qaarna waa ka tegay wa huwa imaamu fi macaani اlxuruuf ibnu hishaam alansaari waxyaalaha lagu yaqaana kitaabkiisa muqni labiib min acaajibi maa ulifa fi xuruufi اlmacaani bay ka mid tahy oo hadda can jahlin ugama aamusin laakiin meel kasta markuu maalin kastaba dersi uu maray si uga muuqatay buu u tanaawulay marka markaasuu yihi wacadfu naasaqi bilwaawi wa hiya waawdi limuطlaqi اljamci ay u sugnaatay limuطlaq اljamci macnaheedu waxa weeyaan labada laysku cadfay inay waxaas wada wadaagsadeen unbay ay faa'iideynaysaa haddii la yidhaahdo jaa camrun wa caliyun inay maji-a wadaagsadeen ma ubanbaxaysa markasee loo kala horeysay loo kala dambeey ma wada yimideen danka ma laha laakiin an yaxsula almajiu minhumaa bas intaasuu ka raba jamciga saas u qaala siraafiy wuxuu ri ajmaca anaxwiyuuna waxay ku ijmaaceen walugawiyuuna min albasriin walkuufiyiina calaa ana alwaawa waawdi inay leedahay liljamci inay usugnaatay min gayri tartiibin wa aquulu waxaan leeyahay idaa qiila haddii la yidhaahdo jaaa zaydun wa camrun baa yimaadeen fa macnaahu annahumaa labadooda ishtarakaa fi lmajii'i imaashadii inay wadaagsadeen bay labadooda ku tusinaysaa huma yaxtamilu alkalaamu wuxuu ixtimaali karaa halaathata macaanin axaduhaa an yakuuna jaaa macan waa suuragal inay hal mar isla yimaadeen jaaa zayd wa camrun hal mara isla yimaadeen wa thaani an yakuuna majii'uhumaa cala tartiibi inay kala horeeyaan oo inuu zayd soo horeeyo camarka dambeena ou dambeeyo waa dhici karta wa thaalitثu macnaha saddexaadne an yakuuna calaa cagsi tartiib oo jaaa zayd wa camrun markii liilaha inuu camarka soo horeeya zaydna u dambeeya waa dhici kartaa fain fuhima haddii la fahma axadu lumuuri umuurta midkeed bikhusuusihi si gaar ah hadii lagu oo lagu fahmo fa min daliilin aakhar haddii waawdi waxay gashay tartiib laga ogaado midkood ou hormaro midkoodna ou dambaro laga fahmo ma aha inay waawda keentee daliil kala keenay kamaa fuhimat ilmaciyatu si loogaga fahmay fii naxwi qowlihi tacaalaa waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciilu marka hadda ismaaciil ibraahiimuu ku cadfan yahay inay markay beytka rafcinayeen oy dhisaayeen inay isla dhiseena laga fahmay laakiin waawda ma keenine dhismadaaba hal qof keligeed ayna ka suuragelayno macnaa ibraahim hadduu dhex taagan yahay qof wax u dhiibdhiibow rabaa marka taas daliil kalea laga fahmay macnihii in jamcintaas waawda laga fahme ma ah laakiin siyaaqa keenayo haddii qawaacidii la qaaday oo beydkii kor loo dheeray nina dhex buu taageen nina waa u dhiibaa marka camalkii waa isla wada qabteen rafcigii wa kamaa fuhima tartiibu si looga fahmay haddana fii qowlihi tacaala idaa zulzilat ilardu zilzaalaha wa akhrajat ilardu ahqaalaha wa qaala alinsaanu maa laha axdaadtaas saasay u kala horeysaa marka hore ardada la dhaqdhaqaajiyey kadib waxay soo saartay wixii ku dhex jiroo dhan kadib insaankia wuxuu ri maalaha tartiibtaas oo axdaada ay u dhacday waawda lagama faa'iidaysanin laakiin waxaa laga fahmay annahu laa tukhriju alardu ahqaalaha ila bacda zalzalatiha walaa yaquulu linsaanu maa laha ila bacda xuduuth aw bacda ikhraajihi min alardi marka min xayثu اlmacnaa tasalsulka laga fahmay waawda ma keenin wa kamaa fuhima sida loo fahmay cagsu tartiib fii qowlihi tacaala ikhbaaran asagoo ka waramay can munkiri اlbachi yiraahdeen maa hiya ilaa xayaatuna dunyaa namuutu wa naxyaa maa hiya ma ahaanin ilaa xayaatunaa maahina addunyaa wax bachigay inkirayaan hadhow in la soo bixina wax adduunyadan unbaa nolol ku jirta hal ninkii dhinta bes waa mar dambe lama soo neelana namuutu wa naxyaa bay yidhaahdeen marka hadda namuutu wa naxyaa mowdkaa hore yaa horeeyo alxayaatada horeyso mowdkaa dambeeyo liannahu de maadaama ayaga ay rumaysneen in laysu soo bixinayo hal nolol oo adduunyada iyo hal dhimasho ay ogol yihiin marka hadda fiiri maca daalika waxaa waa macnaheedii maa hiya ilaa xayaatuna dunya naxyaa wa namuutu saasay macnihii ka dhigan tahay liannahum yactarifuuna bixayaati dunya faqad oo waa ku yiraahdeen maa hiya ilaa xayaatuna dunya marka waxaa lasoo hormariyey wixii dambe oo namuutu ah wixii na waa la dib mariyey walow kaanat litartiibi hadday tartiib lahaan lahayd oo yiraahdaan marka hore waa dhimanaynaa kadibna waana soo noolayna hadday dhihi lahaayeen lakaana ictiraafan uu noqon lahay kuwa ictiraafay inay noqdeen bilxayaati bacda almowti waana munkir waa ninkan nin oo rumaysan maba aha in laysa soo bixi doono marka waawdi haddii la arka iyadoo ama tartiib faa'iideysa ama calaa cagsi tartiib ama maciyada faa'iideysa fa min daliil aakhir laakin iyada limudlaq اljamci bay leedahay wa hada aladii dakarnaahu midkan aan sheegnay qowlu akhari ahli اlcilmi weeyaan min anuxaati wagayrihim walaysa biijmaacin maaha kama qaala siraafi bal ruwiya can bacdi اlkuufiyiin waxaa laga wariyey ana alwaawa litartiib waawda tartiibay faa'iideysaa wa annahu ajaaba wxuu ka ajiibay bacdigaas wuxuu ku ajiibay can hadihi اlaayati biana almuraada waxa weeyaan yamuutu kibaarunaa walu tuuladu sigaarunaa fanaxyaa sidaasay yidhaahdeen qoladii yidhahdeen waawda tartiibay faa'iidaysaa yaa waxaa lyidhi maxaad leedihin fii qowlihi tacaala namuutu wanaxya oo mowdka maa horeeyo mase xayaatadaa horeyso ninkaan aaminsanayn in lays soo bixi doono xayaatadaa horeyso dhimashadiina waaba ku dhamaatay saasuu aaminsan yahay markaasa waxay yidhaahdeen xataa calىa qowli caqiidati haaulaai waxay u jeedaan namuutu bimacnaa yamuutu kibaaruna oo marka mowdkaas waa horeeyaa waa naxyaana waxaa weeyaan tuuladu sigaaruna fa naxya oo ay xayaatadii markaa dadka dib laga dhali doono waay markaasuu musanifka wahwa baciidu waay wa min awdaxi maa yuraddu calayhim qowlu اlcarabi ama min awdaxi maa yaruddu calayhim wax ayaga radinaya ama maa yaridu calayhim qowlu اlcarabi carabta qowlkooda waxay yidhaahdeen ikhtasama zaydun camrun zayd i camara dooday waawdaas wa camru ku jira tartiib ma keeni karto oo liannahu zayd keligiis intuu meel fadhiista doodo camar keligiisna kadib uu yimaado dooda ay noqon leeda de waawda tartiib faa'iideynayso ee waxawaa doodii labadoodii ka wada dhacday hal mar waa wa imtinaacuhum ayaga waxay ka reebtoomeen min an yactifuu inay cadfaan fi dalika bilfaa'i aw bihuma lagama maqlin ikhtasama zaydun fa camrun carabti ma dhihin ikhtasama zaydun huma camrun ma dhihin liannu qof keligiis ma murmi karo waa likownihaa litartiibi fa'da iyo huma likownihimaa litartiibi dheh fa'da iyo humada tartiibay leeyihiin falow kaanat ilwaawu waawda hadday ahaan leed mihlahumaa mithla alfaa'i wa huma lam tanaca dalika macahaa aydana waa reebtoomi lahay kama imtanaca macahumaa siduu arintaas ay u reebtoomtay maca alfaa'i wa thuma ayib wاlfaau litartiibi wاtacqiibi wاlfaau fadina litartiibi wاtacqiibi bay leedahay tartiib iyo tacqiib tartiib macnaha waxa weeyaan siday asmaada isku cadafta sidai uu kala horeeyaana loo kala hormarina kow tacqiibna iska dabadhicid waa cerabgelin a la yidhaahda qofka markuu yimaado ama ficilki markuu sameey inuu samey haddaad tidhaha saqata caliyun fa khaalidun labadoodi waa iska dabadhaceen dhaceen weeyaan markaasuu musanifki idaa qiila haddii la yidhahda jaaa zaydun facamrun famacnaahu waxa weeyaan ana majii'a camrin waqaca wuxuu dhacay bacda majii'i zaydin uu dhacay min gayri muhla iyadoo wax u dhexeeya aan jirin korasho la-aan fahiya mufiidaة liثalaaثaةi umuuri faadi saddex umuuray faaidaysa atashriiku fi اlxukmi xugumka inay wadaajiso oo haddii lihaha jaaa zaydun facamru inay labadooda yimaadeen xugumkaasay wada wadaagsa imaashadii walam unabih calayhi matniga kuma baraarujinin waa liwuduuxihi watartiibna way faa'iidaysaa iyo watacqiib saddexdaas markaasuu yihi watacqiibu kuli shayin bixasabihi marka luu leeyahay ka daba dabadhiciday faa'iideynaysaa wixii deg deg loo yaqaano waayo waxaa laga yaabaa sheyga qaarkeed laba shay shan daqiiqa u dhexaysa deg degna ma ah qaarna toban sanaa u dhexaysa degdeg ay noqonaysaa marka kulu shay bixasabihi weeyaan fa idaa qulta haddaa tihahd dakhaltu lbasrataan galay fa bagdaadan ka daba galay haddaa tihahdeed wa kaana baynahumaa halaathatu ayaamin saddex maalmoodna u dhexayso oo wadaklta aad geshid bacda thalaathi fadalika tacqiibun waa fi mithli hada caadatan wax iska daba dhaca loo yaqaana meel basre iyo baqdaad saddex maalmooda socodkooda udhexeysa waa laba magaalo hadda oo ciraaq ka mid haddii saddexdii maalmood oo udhexeysay aadan waxba ku darin tacqiib oo faal loo isticmaali karaa liannahu waqti kaama dayacmin waana saddex maalmood oo dhamaa udhexayso laakiin maadaama waktigii loogu talagalay caadatan aada waktiga adan dheeraan tacqiibaa la yidhaahda fa idaa dakhalta haddii aad geshid bacda araabici aw alkhaamisi falaysa bitacqiibin ma ah walam yajuzi ilkalaamu kalaamkana fa kuma banaano oo ma dhihi karaysid jaaa eh, dakhaltu albasrata fa bagdaad adigoo afar maalmood shan maalmood qaatay lianna wixii lagu yaqiinay oo deg deg ay waa dhaaftay waxaa lagu miithaaliyaa nin baa yidhi tasawajtu fa wulidtu waan guursaday waa lay dhalay macnaheedii maanta muu gursaday biri maa la dhalay maya wa tasawajta fa haddii ninkaa markuu guursadaba hore ay naagta ilmo ugu qaaday sagaal bilood gudaheedaba markii ku dhasho tacqiibaa loo yaqaanaa deg deg waaye liannahu ninkii intuu guursado muddat alxamli bas ay u dhaxaysay canugii in loo dhalo deg deg ay noqonaysa laakiin laba sana haddii naagtii isqabtaan kadib ay dhasho ma dhehaysid tasawajtu fa welidtu waxaad leeda tasawajtu thuma welidtu markaasuu uri walilfaa'i macnan aakhar faadana macno kale ay leedahay wahwa atasabubu yacni annahu yatasabab maa bacdaha limaa qablaha wa dalika gaalibun fii cadfi اljumali jumasha cadfigeeda waxaa ku badan haddii fa la isugu cadfo ana thaaniya mutasabiba mimaa qablaha naxو qowlika sahaa fulaanu fasajada sahaa wuu sahwiye fi salaati fasajada sujuudi hadda sahaa ficil maadi fasajadana ficil kale waa jumlo iyo jumlo waay marka sajada sujuudan waxaa waa sabab mida horaa waxay tahay ciladeedii sababteeda ana athaaniya musababa wa sabab hiya aluulaa oo sahwigaa waxuu keenay in ninkaas sujuudu sahwi ou keeno zanaa farujima fiiri zanaa waa zinaysa fa rujima fa bisababi zinaahu rujima midda dambe waxa weeyaan waa midda horaa sabab ah midda dambena musabab waay waxaa lamida saraqa fa quica saraqa fa bisababi sariqatihi quicad yadahu lyumna saasaa laleeyahy wa qowluhu tacaala yaa ka mid oo fatalaqaa aadamu min rabbii kalimaatin fataaba calayh fatalaqaa aadamu yaa la kulmay min rabbii kalimaatin fataaba fa bisababi daalika talaqii yutaaba calayh ilaahay baa aadam u waxyooday kelimaada aadam loo waxyooday oo ilaahay wuxuu tusiiyey aadam dariiqada u towba keeni lahay fataaba aadam markaas waa towba keenay dadka qaarkeed waxay u malayaan fatalaqaa aadamu min rabbi kalimaatin cagsi ay u fasirayaan oo ilaahay baa wuxuu ka aadam kala kulmay oo kelimaadkii aadam inay kasoo baxeen oo kelimaadka lagu fasir rabbanaa dalamna anfusanaa maya ilaahay kelimaadka saadira min allahi tacaala ilaa aadam marka rabbanaa dalamnaa ilaahay aadam uuma soo waxyoonin ee waxaa loo waxyooday dariiqadii uu towba keeni lahay markaasuu aadam towba keenu yiriyey rabbanaa dalamnaa anfusanaa sidaas waa ayb walidalaalatihi calaa daalika inay ay fa'dii ay sabab tusinaysa yaa ustuciirad la soo caariyeystay lirabطi isku xirin fii jawaabi shardi naxwu qowlika aad leedahay man yatiinii man yatinii ninkii i yimaado fa inii ukrimuhu man yatinii hadda fiiri jumladan yati ficlu shardi majzuumi ben calaamati xadfu xarf lyawa jumladan oo ismiyada dhacday inii ukrimuhu jumla ismiya hadday dhacdo faa in lagu xariiriyo liannahu inay u cunsiisa awgeeda loogu talagalay waana soo martay idaa kaana jawaabu laa yasluxu an yaqaca fii mowqici shardi yajibu iqhtiraanuhu bilfaa'i waqrun bifaa jawaaban low jucil xatman liin aw gayrihaa lam yanjacil waatuu ibni maalik yidhi walihaada idaa qiila haddii layihahdo man dakhala daari ninkii galo falahu dirhamun ou leeyahay afaada lafdigaas wuxuu faa'iideynayaa istixqaaqa dirhami dirhamki in la mutaysana bidukhuuli oo fa'da sababiyada ah ninkii gurigaada galay dirhamkeed u yaboohday ood u ballan qaaday buu kaa qaadana walow xudifa alfaau haddii la xadfo ixtamala daalika haddii la yidhaahda man dakhala daari lahu dirhamun haddii la yidhaahdo inaad u jeedid ninkii soo galo unbaa dirham leh inay taa waa dhici kartaa waxtamala wuxuu ixtimaali karaa aliqraara bidirhami lahu dirham in loo qiro man dakhala daarii ninkii daartayda soo galo lahu lahu wuxuu leeyay dirhamun bisababi dukhuul miya mase lahu dirhamun iqraaran minii lahu oo dukhuulka shaqa kumala miya labada waa suuragal laakiin fa haddii la keeno yajibu an yakuuna maa qabla alfaa'i sabab wamaa bacdahu musabab inuu yahay yaa waajib ah waqad takhlu lfaau fa'da inay ka khaali noqotaa dhici karto alcaaطifatu liljumali isku cadaftay can hada almacnaa ka qowlihi tacaala aladii khalaqa fasawaa waladii qadara fahadaa waladii akhraja almarcaa fajacalahu guthaaءan axwa hadda waxaa laleeyahay aladii khalaqa fasawa macnaha khalqigii laysa sababa litaswiya inama aladii khalaqa huwa allah waladii sawaa huwa allah laba ficil oo kala duwan oo midkan midka kale aysan ku xirnayn waay ee lama dhahayo kulu man khuliqa yajibu an yakuuna sawiyan waladii qadara fahada yani ana alhidaayata laa tataratabu cala ataqdiir aladii qablahu wa haakada aladii akhraja almarca ilaahay markuu nabaadkii la daaqay uu soo bixiyey soo bixintaankaa sabab uma noqonayso inuu burburo laakiin cawaamil kale ayaa keenayso bimacnaa ana maa bacdaha laysat musababan liman qablaha saas waay wa huma litartiibi waاtaraakhii xarafkii saddexaad waay humana waxay leedahay thama iyo huma ay tahay kala ogow thama haddii la yihahdo isim waa darfu makaan ah thama meeshaas oo weliba lilbaciidi ah humana xarfu caatif waay xaraf waaye taasna thamana isim waay markaasuu musanifku yiri idaa qiila haddii la yidhaahdo jaaa zaydun huma camrun famacnaahu waxa weeyaan ana majii'a camrin waqaca wuxuu dhacay bacda majii'i zaydi bimuhla muddo iyadoo u فهي أيضا mufiidaة mid faa'ideynaysa waa lithalaathaةi umuur الtashriiki في اlxukmi in halaaثadii laga bedelo atashriik la yihahdo atashriikun waa alأwlu atashriiku fi اlxukmi walam unabih calayhi liwuduuxihi matniga markan joogay ma aanan sheegin uri lanna waab iska muuqataa oo haddii jaaa zaydun huma camrun la yidhaahdo xukumka ay wadaagsadeen imaashada waay iyo watartiibu midka labaad wthaalitثu ataraki tartiibka waa maxay jaaa zaydun uma camr hadaa tira zayd inuu soo hormaraa waajib maadaama uma aad keentay zaydaa hormaray tartiibka kaas taraakhiina muddo dheera udhexaysa imaashadooda intaas le faama qowluhu tacaala walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum uma qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu faqiila waxaa layihi ataqdiiru waxaa weeyaan khalaqnaa abaakumaan aabuurnay huma sawarnaa abaakum faxudifa almudaafu minhumaa hadda waxay u ekaanaysaa walaqad khalaqnaakum aayadaas annagaan ugula hadlaya in abuuritaankiinni ay horeysay huma sawarnaakum adinka waan idiin suuraynay khalqiga iyo taswiirka yaa horeeyo mathalan hadda nebiyulaahi aadam ka soo qaado nebiyulaahi aadam markii hore ilaahay waa suureeyey dhoobaa laga sameeyey asoo nafti lagu abuurin yaa suuradii dhoob int dhoobadii turaabaa laga dhigay uma tiinaa laga dhigay uma laazibou noqday huma salsaalou noqday uma eh, muxuu noqday xama-in masnuun xaalaad badanuu soo maray asoo nafti lagu abuurin markaa suura ahaan qof bani aadan oo dhooba laga sameeyey oo nafti lagu abuurinoo muddo yiilay marka muddadaas way ka horeysay markii aadam la abuuro nafta la geliyey aayaddanna waxayna tusinaysaa in khalqigii aadam oo nafku abuurinta horta ay horeysay kadib suuradiisa ay dambaysay kayfa yumkin markaasaa waxaa laleeyahay macnaheedu waxa waaye khalaqnaakum khalaqnaakum taas khalaqnaa abaakum huma sawarnaakum fii arxaami ummahaatikum haddii saas laga dhigo oo khalqigii aadama naga horeeyey anaga marka hooyadeen caloosheena lagu suuraynay annagaa dambaynay humadii marka fii maxalihaa bay noqonaysaa walow hadda musanifka khalaqnaa abaakum huma sawarnaa abaakum macno weyn ma keenayso laakiin khalaqnaa abaakum huma sawarnaakum antum fi butuuni ummahaatikum in la yidhaahdo oo anaga suuraynteena waxay ka dambeysay aadam abuuritaankeeda saas in la yidhahdo ku fiican tahay Eh, wallah aclam wsala allah wslama cla nabiyina mxamedi w alihi wsaxbi